الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة أن إن شاء الله تعالى alcifa walxasaana dhowrsanida wax ka mid ah ayaynu ka warrami doonaa in qofka muslimka ah waxna ilaahay subxaana wa tacaala wuu faray inuu sameeyo waxna waa laga reebay ama waa laga nahiyey inuu samaynin waxaa lagu amray haddaad samayso ajar baad helaysaa waxaa lagaa reebay haddaad ka tagtan oo ilaahay dartii uga tagtan aysana ajar baad helaysa labaduba waa ajar alkafu can اlmuxaramaat cifadu ama dhowrsoonnida aynu markaa sheegaynaa culammadu way qaybqaybiyaan oo ilaa afar qaybood bay ka dhigaan laakiin inagu qayb ka ka mida baynu ka warramaynaa mar waa cifa can اlitm oo laba u qaybsanta marna waa cifa can اlmuxaramaat oo laba u qaybsanta innagu waxaynu ka warramaynaa alcifa can اlmuxaramaat cifa can اlmuxaramaat dhowrsoonida uu qofku xaaraanta ka dhowrsado marna carabkay ku saabsiisantahy waa cifat lisaan qofku inuu carabkiisa ilaaliyo oo waxa xun uu ka ilaaliyo marna waxay ku saabsiisantahay cifat اlfarj aw xifd اlfarj qofku inuu farjigiisa dhowro oo zine iyo xumo ka dheeraado ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa walaa taqrabu الzina inahu kana faaxishaة wasaءa sabiila ha u dhowaanina baa la yidhi ha zinaysanina lama odhan waxaa la leeyahay ha u dhowaanina zinada zinada waxaa ka horeeya muqadamaat waxay leedahay waxa la yidhaha dawaaci الzina waxa qofka ku bixiya inuu waxa ka sameeyo waxaa ka horeeya ka dheeraada baa la leeya haw dhowaanina haddaba dhowrsoonida la dhowrsanaanayo alcifa can izina lala imanayo waxay ka mid tahay sharcigii soo degay intii maka la joogay inta badan tashriicaadku madiinay ku soo degeen qur-aanka madanigaaba ka warrama qur-aanka makiga inta badan caqaa'idda iyo akhlaaqiyaadku ka warramaa mas'alada tan ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka makigaabuu si xooggan ugaga warramaya suwar badan oo makiya ayaa alle subxaana wa tacaala kaga warramaya haddaba wax waliba mihaaladay ku fiican yihiin nusuusta badan waa laga yaabaa inay in badan maqasheen aan amhilada tilmaamo suuraة التaxriim ilaahay wuxuu kaga warramayaa subxaanaه wa tacaala lix haweena ayaa suuraddaa ilaahay kaga warramaya lix haweenaa lagu sheegay lixda haweene suuradda tani ka warramayso laba waa la waaninaya oo waa xaasaskii nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam oo ridwaan ullaahi calayhim waa caaisha iyo xafsa oo waxoogaa isku dayey hinaasa intuu qaaday inay dumar kale nebiga ka dheereeyaan labadaa ilaahay suuradda wuu ku waaninayaa waxaana looga warramayaa afar dumar oo kale afarta dumar ee kale laga warramayo laba nebiyaa qaba laba nebi baa qabay laakiin waa ahlu naar baa ilaahay ku tilmaamaya waxaa la tilmaamayaa markaas jannada iyo wanaagu waa waxaad shaqaysataa awalana nebi baa iqaba ama sheekh baa i dhalay ama nebi baa i dhalay ama aan dhalay asalhaan lagu badbaadi maayo haddaan adadu tawxiidka iyo dariiqa saxaa marin qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramayaa ambiyo carruurtoodii u taag waayo ay lumeen nebi nuux oo ilmihiisii u yeedhaya oo u diido ka baxsaday qur-aanka ilaahay wuxuu ka warramayaa nebi ibraahim oo aabbihii la hadlaya oo u diiday halkanna waxaa lagaga warramayaa laba dumara oo laba nebi qabeen oo diiday oo ahlu naar noqday وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين إلهي wuxuu tusaale idin siinayaa baa la yidhi gaalnimada laba tusaale imra'adii nuux haweenaydu nebi nuux qabay iyo haweenaydu nebi luud qabay oo labaduba aan ambiyada raacin ee ahlu naarka ka mid ah markaa labadii haweeney nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahay dariiqaa haddaa martaan ahlu naarka ku biiraysaa weeyaan waxaa kaloo ilaahay tusaale ku siinayaa laba haweenoo nebiya qabin laakiin ahlu jannaa waaweyn ka mid ah laba haweena idan qofku waa waddadu maray ku xidhantay dhaqanka iyo suluugu la yimaada bay ku xidhantay waxaa kaloo la tilmaamayaa qofta dumar inay shaksiya mustaqila leeday ninkeedoo nebiyana inay dariiqa dalaalka carari karto ninkeedoo fircawnana inay mari karto maxay dariiqa saxa ah wadaraba allahu maala liladiina aamanuu imra'ata fircawn id qaalat rabbi bni lii cindaka bayta fi ljanna wanajinii min fircawna wacamali wanajinii min alqowmi اaalimiin fircawnkii ugu gaalnimada badnaana ilaahay wuxuu ka warramay oo haweenaydu qabayana islaamtay oo ay dadka fiican ka mid noqotay qofka dumar ee labaad ee ilaahay uu uga warramayo haweenkii nebiga iyo muslimiinta ka dambaysaba waa maryam maryama bnata cimraan waa gabadha qudhe magaceedu qur-aanka ku soo arooray marka koowaad lix iyo labaatan jeer baana ilaahay magaceeda qur-aanka ku sheegay oo gabadha qura loo abtiriyey iyadoo quri kuma qorray maca aabaheed baa ku qoran maryamadii ina cimraan ahayd baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala maryama maryama ibnatu cimraan maryamadii ina cimraan ahayd baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala idan waa qofka dumar magaceeda haddii la akriyo ajarka la helayo ilaan qur-aanka nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam Eh, xaraf kastoo aada akhrido cashara xasanaad baad leeyaday baa layidhi ma idin lihi buu yidhi alif laa miim xaraf maahee alalifu xarfun wallaamu xarfun haye walmiimu xarfun maryama bnata cimraan imisaa jiraad ka helaysaa magaceeda markaad akhrido waa miim ra ya magaceeda waa afar ibna waa alif iyo ba iyo nuun iyo ta waa cimraan waa cayn iyo miim iyo ra iyo alif iyo nuun intaasoo ajar aad helaysaa magaceeda qura haddaad akrido waa qur-aanka ku akrido idan haweenayda tan ah haweenta qura ee magaceeda qur-aanka ilaahay uu ku tilmaamay waa haweenay cibaado iyo wanaag ku caanbaxday cibaado iyo wanaag ku caanbaxday halka kan sifada alla ku sifaynaya koowaad waxa weeyaan inay tahay mid dhowrsoon oo farjigeeda dhowrtay wa maryama bnata cimraan allatii axsanat farjaha baa ilahay maryamadii ina cimraan ahayd ee dhowrsanaatay farjigeeda dhowrtay baa ilaahay leeyahy xuma ka dhowrtay dabeetana fanafakhnaa fiihi min ruuxina aanu ku afuufnay ruuxayaga wasadaqat bikalimaati rabbiha wa kutubi wa kaanat min alqaanitiin ee rumaysay ilaahay kelmadihiisii iyo kutubtiisiiba ee ka mid ahayd kuwa qaanidka ah kuwa cibaadaysta kuwa khuduuca waxay dhahdaan halka kan qadaayaadkii cibaadaadkii iyo awaamirtii rabbiye ay fulisay waxa laga soo horumariyey dhowrsanaantay dhowrsanaatay nawaahidii iyo xumaha ay ka dhowrsanaatay sida awgeed ayaa qofka dhowrsanidiisu waa diin waa waxaa ilaahay ku ammaanaya maryam qur-aan badan baa ilaahay kaga warramaya oo qur-aan madaniya iyo qur-aan makiyaba leh wاladiina hm lifuruujihim xaafiduun ilaahay markuu ka warramayay kuwa liibaanay qad aflaxa almu'minuun aladiina hm fii salaatihim khaashicuun wاladiina hm can اlagwi mucriduun wاladiina hm lلzakaati faaciluun wاladiina hm lifuruujihim xaafiduuna إla عlى أزwaajihim أw ma malakat أymaanuhum fainahm غayru maluumiin faman ibtaqىa waraءa dalika faulaa'ika hm اlcaaduun ilaahay markuu sheegay kuwa mu'minkee liibaanay sifaat baa lagu tilmaamay inay salaadooda ku khushuucaan inay laqwiyo xumaa ka dheeraadaan inay zakada sameeyaan sifaadka lagu sheegay waxaa ka mid a waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun waa kuwa farjigooda dhowro baa ilaahay yidhi wixii xalaasha u ahaa mooyaane wax kale farjigooda ka dhowro markaase xagga dambe lagu tilmaamay ulaa'ika hum alwaarihuuna aladiina yarihuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun jannada booska ugu sarreeya firdowsi waa acla aljanna jannada halka ugu sarraysa kuwa dhaxlaya sifaadka ay leeyihiin ee wanaagsan ilaahay wuxuu ka mid dhigay inay ka mid tahay xifdu اlfarj ilaa la yidhi wاlxaafidiina furuujahum wاlxaafidaat wاdaakiriina allaha kaiira wاdaakiraat acad allahu lahum makfiraة waajra cadiima kuwaa dhowrsoon ee farjigooda ilaaliyey iyo kuwa ilaahay xusay iyo kuwii ka horreeyeyba ilaahay wuxuu sheegay kuwa in loo diyaariyey dembi dhaaf iyo ajar weyn inay aakhiro helayaan waa la faray qof kastoo mu'mini inuu farjigiisa dhowro qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim qul lilmu'miniin waxaad ku tidhaahdaabaa baa ilaahay yidhi kuwa iimaanka laga helay indhihiinna laaba dheh wayaxfaduu furuujahu farjigiinnana ilaaliya dheh dalika azkaa lahum baa ilaahay sidaas baa u طahaaro badan ama u fiicnaan badan haddaba masأalada tan ajarka qur-aanka iyo axaadiista ay ku sheegayaan waa ajar غayru caadiya maala maalinta qiyaamaha waa maalin adag waa maalin khamsiina alfa sana ah konton kunoo sanadooda waa maalin cadceedu dhowday waa maalin qof waliba uu dhididayo dembigiisu intuu leekaado waa maalin kadeed badan intaan janniya naarba laysla gaadhin kontanka kun ee sannadood ee halkan la jooga laysku xisaabinayo ayaa kadeed ah kadeedkaasi dad baa jira ka badbaada iyagu dad baa jira kadeedka ka badbaada waxa uu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam markaa toddoba ayaa maalinta qiyaama rabbi hooska geeya waxay culammadu yidhahdaan waa carshiga hooskiisa hadhka ama hooska carshuraxmaan toddoba qof baa iyagu maalintaa hadhsada oo ka badbaada qiyaamaha kadeedkiisa toddobadan waxaa ka mida ah dad acmaal waaweyn sameeyey waxaa kaloo ka mid ah dadka dhowrsanida uu ku dadaalay dadka acmaasha waaweyn sameeyey maxaa ka mid ah alimaam alcaadil buu nebigu yihi imaamu muslimka u taliyo cadaalad sameeyey ummad ninuu cadaalad sameeyey waa rajul cadiim ummad dhan ninuu cadaalad samey waa manziladii cumar iyo abibakr iyo ragga ragga ahaa ay ku tageen wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam markaa imaamka caadilka ah wuxuu nebigu ku xigsiiyey oo imaamkaa ku daba naban mid isagu naftiisa ka adkaado dhallinyaro ah shaabun nasha'a fii cibaadati rabbi dhallinyaro ilaahay cibaadadiisa ku barbaartay in dhallinyaro ah dhallinyaradu waa fudayd dhallinyaronimadu waa fudayd laakiin ninka isagoo dhallinyaro ah waayeelka noqday ee ilaahay cibaadadiisa laasimay kaasi imaamka caadilka abuu ah la koox yahay waxaa kaloo nebigu sheegay qof qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay waa nin cibaado badan oo jamacaasi aanu dhaafaynin selafii rag baa la sheegaa yidhaahdaa afartan sannadood allahu akbarta koowaadee imaamku ima dhaafin jamacoo qura maaha waa takbiiratulixraamka nebiguna muxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam afartan salaadood ninka takbiirada soo gaadha afartan maalmood baan leeyahay afartan maalmood ninka takbiirada soo gaadha shahaada baraa'a baa la siinaya inaanu ahlu naarka ku biirayno xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam arbaciina yowma ninka takbiirat lixraam ka qayb gala waa dadka helaya buu nebigu ku tilmaamaya bara'a min annaar bara'a min annifaaq waa laba shahaado idan waa qof qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay wuxuu kaloo nebigu ku daray laba nin oo ilaahay dartii isu jecel wax kale oo ka dhexeeya aanu jirin laa hanti walaa qabiil walaa abtirsiinyo walaa wax kaloo isu keenaa ma jiro waxaa isu keena wuxuu qofkaa ku jecel yahayuun ilaahay dartii inuu qof jidka wanaagsan maraya wa rajulaani taxaaba fi اllaah ilaahay dartii bay isu jeclaadeen ijtamaca calayhi watafaraqa calayh taasunbaa isu keentay ku kala tagaana kuwaasina aakhiro meesha fiican bay ku diraan innagu kaynuu u soconnaa waa kan ku xiga markaa dhowr kaluu nebigu sii sheegaya oo uu ka mid yahay nin wax bixin badan oo midigtiisu waxay bixiso bidixdiisu aanay ogeyn oo uu ka mid yahay nin ilaahay xusay keligii oo ilmeeyey way yar yihiin dadka intay habeenkii istaagaa keligood cibaadaysta ee ooyaa way yar yihiin waa laga yaabaa jamacu markuu jooga imaam cod fiicana ku tukinaya inaad iska yaro khushuucdo ama ilmaysidba laakiin inaad keligaa gurigaaga intaad istaagto warajulu ayuu nebigu ku tilmaamaya dakara allaha khaaliya ilaahay xusay isagoo keliya cidila joogin fafaadad caynaa indhihiisa ooye waxaa kaloo haddaba ka mid ah dadka maalinta qiyaame badbaadada noocaasii helaya rajulu طalabathu aw dacathu imra'aة daatu mansabin daatu manصib wa jamaali ilaa nafsiha nebigu wuxuu ihi nin ay u yeedhay gabadhi marka hore waa nin rujuulo dareemaya marka labaadna nolosha caadigaa inta badan raggaa hunguri badan oo dhibta raadiya tani waa cagsiga nin isagii lasoo doontay rajul ay gabadhi hungurayso u yeedhay gabadhu gabadh caadiya ma waa daatu mansabin wa jamaal waa gabadh quruxna leh xasabna leh ama mansila rafiica status leh social statuskeedu waa aba gabadh abar kalaaska abaqal culya ka tirsan idan gabadhani magac iyo maamuus abar kalaaska hadday ka tirsantahy o almost inay hanti haysatana waa u badantay waa gabadh magac iyo maamuusba leh quruxna la siiyey waa wixii qofku uu gabadh ku dooni lahaay oo dhan ayay u muuqataa laakiin ku jawaabay buu nebigu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam inii akhaafu اllah inii akhaafu اllah gabadha ilaahay baan ka cabsanayaa yidhi ilaahay dartii uga tegey haddaad xumaha ilaahay dartii uga tagto waxau nabigu tilmaamayaa maalinta qiyaame ee dadku kadeedku haysto inta kadeedka ka badbaadda inaad ku biirayso inta carshuraxmaanka hadhsanaysa inaad ku biirayso waxaa kaloo qur-aanku inoo sheegaya fadiiladaa sare dadka helay nebi ka mid ah yani iyadoo practicalah markan iyadoo theory-yaa la sheegay laakiin iyadoo practicalah ayaa ilaahay qisada haddana qur-aanka inoogu soo arooriyey nebi yuusuf oo wiil qurux badan ahaa laakiin saynu naqaano la tuuray walaaladii god ku rideen dabeetana qolo socotay heshay ay iibsatay boqorka laga iibiyey gurigiisii imra'atulcasiis loo geeyey nebi yuusuf markaa guri buu ku nooliyey ninka meesha maamulo gurigiisiiya gabadhuu qabay oo culamaadu tafsiir ay yidhaahdaan gabadh qurux badan bay ahayd suleekha ay sheegaan magaca oo ay qurux ku tilmaamaan ayaa nebi yuusuf hunguraysay nebi yuusufna wuu ka dhowrsaday hunguri qudha maaha waxay isku dayday inay dalabto weliba waxay tijaabisay meel uu ku qanci karo inuu ku badbaadayo inay geyso waqallaqat alabwaaba baa ilaahay yidhi albaabadoo dhan way xidhxidhay waraawadatu alatii huwa fii beytiha raawadatu waa doondoontay baa la yidhi almuraawada sika waa xodxodatay si kastoo ay u heli lahayd waxaa kaloo la sheegay waqallaqat alabwaab albaabadana way xidhay lama odhan allaqat waa xidhxidhay intay adkayn karaysay oo meel uu amni dareemi karayo ayay hagaajisatay kadib baa waxay ku tidhi hayta lak soo dhow adaan diyaar ku ahay bay leedahay inta badan way adagtay gabadhu xataa hadday xumaa doonayso inuu iyada ka soo baxo nolosha caadiga ee la yaqaano gabadha xishoodunbaa ku jira inta badan raggaa hunguri badan oo waxa kani ka yimaada laakiin tani waxay tilmaamaysaa qisadii oo cagsiya qofka hadlaya ee wax raadcaynaya ee wax doonaya gabadha lafteedii markaasuu diida gabadh qurux iyo mansab iyo jamaal iyo guri fiican iyo meel hagaagsan leh weliba waa iyadaa sayid u ah waa addoonkeedii dhanka kale markaad eegtana waa qariib inta badan qariib kuma xishoodo meel aan lagaa garanayn markaad tagto waxaad sodhanaysaa dee malaa waad fasaxantahy laakiin aabba iyo adeera iyo reeruu meelahay joogaan waad siro dhudhubayaan ceeboobin baad si leedahay cidlada laakiin lama ceeboobo saxiga maaha ama meelaan cidibo kaa garanay markaad joogto lama ceeboobo nebiyullaahi muusa nabiyullaahi yuusuf tolkii lama joogo abihiiyo reerahoodii waa laga keenay meelaa cidina ka garanayna uu addoon yar ka yahay buu joogaa meeluu addoon ka yahay waan cidi garanaynin buu joogaa waa dhallinyaro qofku markuu dhallinyarada yahay ayaa xooggii soo dhami joogaa waa ma guursan reer ma leh oo ninku hadduu reer leeyay de waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo wuu dhowrsanaanaya reer buu haystaa reer ma leh idan waxay yidhaahdaan meesha tan waxa yaalla dawaacu zina kullaha wixii qof ugu yeedhi lahaa inuu zino ku dhaco dhammaanteed waa nin waa dhallinyaro waa addoonoo magaca ilaashan maayo markaa nolosha caadigaa ah loo eego gabadhu iyo waa qurux badantay mansab bay leeday iyaduu sayid u ah guri cidlaa bay joogtaa iyadaa u yeedhaysa xawaalay ibnulqayim ilaa shan iyo toban masalo u tiriyaayo uu leeya waa dawaacu zina baa qisada tan ku jira laakiin muxuu ku jawaabay qaala macaad allahi inahu rabbii axsana mahwaay inahu laa yuflixu اظaalimuun wuxuu ku jawaabay qaala macaad allah ilaahay baan ka magan galay buu leeyay waxaad sheegayso ilaahay qofka mu'minka ahi yatacawad qofka mu'minkaa waxaa caado u ah inaanu xooggiisa qura ku kalsoonaanine rabbigii inuu magansado wax kasta wax kasta inuu rabbigii magansado iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin ilaa wadaanu kaa kaalmo dalbaynaa acuudu billaahi min ashayطaan اrajiim atacawud xumoo dhan wuxuu leeyay macaad allah ilaahay buu magan gelaya waxaanu tilmaamaya inahu rabbii axsana mahwaaya inahu rabbii damiirka inaad alle u celiso oo ah ilaahay waa nimceeyo god buu iga soo saarayo dhibtii rabbiga iga soo saaray ee nicmadana siiyey macaasidiisa ugu abaalgudi maayo yani sideedaba hadduu qof wax ku siiyo ku siiyo ku siiyo ku siiyo qofkaa waad jeclaanaysaa waa dhaqanka aadanaasi qaabka ilaahay u abuuray hadduu qof wax ku siiyo waad jeclaanaysaa qofku markaa hadduu gallad iyo lib kugu leeyahay haddii aanad waxba tari karin calalaqal agtaada lagu xuman maayo ka warran qof hadduu wax ku siiyo wax ku siiyo oo wixii uu ku siiyey aada u adeegsato saad isaga u dhibi lahayd kaa dadku waxay yidhahdaan waa maxay waa la-iin oo qof xun qof aada wax siinayso oo haddana wixii aada siinaysay ku talagalay inuu adiga kugu dhibo dhaqan xumada aynu inta badan ku dhaqanna ee ilaahay kula dhaqannaa waa nooca ah ilaahay baa ina nimceeyey caafimaadina siiyey waxa kalina siiyey hawadan leh wax walba leh wixii uu inagu nimceeyey buu wuxuu yidhi bes waad mahadsantahay u inagu dhaha cibaadadu waa ilaahay aynu leenahay waad mahadsantahay ilaahay aynu u mahadnaqayno halkaad ka mahadnaqi lahayd ayaad wixii uu nimco ku siiyey isaga macsidiisa ku adeegsatay saad isaga u caasii lahayd ayaad ku adeegsatay oo waxaad u falo nabiyullaahi yuusuf markaa wuxuu leeyahay macaada allahi inahu rabbii axsana mahwaaya inahu laa yuflixu aalimuun ilaahay baan magan galay rabbigay meesha waa i wanaajiyey daalimkuna ma ma liibaano mufasiriintu tafsiir labaad bay saaraane waxay leeyihiin waxa uu isna xurmaynayaa ilaalinayaa ninkan abaalka ku leh waayo ninkani markuu soo iibsaday wuxuu ku yidhi wiilkaa ilaali buu ku yidhi saa suuradda ilaahay kaga warramaya akrimii matwaahu meeshaad dejinaysa iyo waxaasoo karaamee buu ku yidhi marka odaygaa guriga keenay oo kala dardaarmay reerkiiyo gabadha in ninka kan si fiican loola dhaqmo idan wuxuu leeyahay nebi yuusuf abaallaawe ma ihi ninkii sidaa ii galay inaan haweenkiisa u weydaarto inaan xaaskiisa u weydaartaa innahu rabbii buu leeyahay innahu rabbii waa kii ii barbaariyey oo axsana mahwaaya akrimii mahwaahu waa tii uu yidhiye waa axsana mahwaaya buu leeyahy degaankaygana fiicnaysiiyey marnaba dulmihi maaya buu leeyahy innahu laa yuflixu الظaalimuun idan nebiyullaahi yuusuf waxaa ilaahay tusaale qur-aanka ugu dhigay ee tusaalayaasha waaweynee nebi yuusuf laynooga soo siiyey ay ka mid tahay cifada weliba cifatu lisaan iyo cifatu farji labadaba nebi yuusuf waa laga soo naqlinaya walaaladiisii wixii la ogaa ku sameeyey ee yidhi tuug buu ahaa iyo in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl ilahay wuxuu yihi faasaraha yuusufu fii nafsihi walam yubdiha lahu xataa inuu ku yidhaahdo waar idinkaa tuuga wuu ka xishooday cifatu lisaan carabkiisu dhowray halkana farjigiisuu dhowray markay aragtay inaanu oggolayn ayay waxay isku dayday inay kufsato inay xoogto arrinku haytalle ka soo dhaaf markan markan xoog xoog buu maraya waxay isku dayday inay xoog ku qabato xal kale markaa muu hayo waa cararay cagtuu miciin biday inuu ordo oo baxsaduu isku dayay isagoo ordaya iyana ay eryeyso oo marada dhabarka ay dilaacisay ayay odaygii guriga lahaa ku kulmeen albaabka markay albaabka ku kulmeenna arrintiiba way rogto waxay tidhi maa jazaau man araada biahlik suu'an an ilaa an yusjana oo cadaabun aliim waa maxay abaalmarka bay tidhi ninka reerkaaga xumaha la doonay in la xidho iyadoo boqorka wadanku ama madaxweynaha wadanku haweenaydiisa lagu idhaahdo ama waad la cayaaraysaa ama waa lagu xidhaya hadduu boqorku xidhana saaad uga soo baxayso cidi garan mayso haddaad ah, boqoru xabsi kugu rido si aad uga soo bixi doonto iyana wax la garanaya maaha halkaa markay joogto nebi yuusuf rabbi buu ku noqday ilaahay buu baryayaa muxuu ilaahay weydiisanayaa rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh iyadu fadalika aladii lumtunanii fiih walaqad raawatuha can nafsihi faاstacsan bay tidhi walain lam yafcal maa aamuru layusjanan haddii waxaan rabaa uu samayn waayo bay leeda waa la xidhi kuwa la duleeyena wuu ka mid noqon haddii lagu yidhaahdo xabsi iyo kala dooro hadda ma aha dumarka dhulkooda maraya iska dah halkan waxay joogtaa xabsi iyo qoyska boqortooyada inaad la tumataad kala dooranaysaa nebi yuusuf markaana xabsigu doortay inaan rabbi caasiyo ayaa wax walba ka xun buu leeyay saa daraaddeed wuxuu leeyay rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilay ilaahu xabsiga ayaa agtayda lagaga kalgacal badanya waxay igu yeedhayaan inaan xabsi galo ayaa ka roon buu leeyahay ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamayaa marka weliba wuxuu uhi wailaa tasrif canii kaydahun asbu ilayhinna waa kun min aljaahiliin ilaahu haddaanad makrigooda iyo khiyaamadood iyo dhagartooda haddaanad adugu idhaafinin waa ay lagdayaan buu leeyaha aakhirka hadday dhacdo taasina waxbagaratadan ku biirayaa yaa jaahilah qof kastoo ilaahay caasiyaa jaahila jahligu macluumaadka maaha cilmigu cilmigu macluumaad madaxaaga ku jira maaha cilmigu waa dhowrsan waa inta ku dhaqantaa cilmiga intaad rabbi kula weyn yahay ee aad maxaarimtiisa ka ka gaabsanayso ee ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu nimco ku siiyey aanaad ugu abaalgudayn inaad macsidiisa ku samayso saa daraaddeed buu nebi yuusuf wuxuu leeya ilahu xabsiga ayaa dhaamo waxay igu yeedhayaan haddii aanad adigu dhowrinna waa jabaya ilaahay wuxuu leeyay faاstajaaba lahu rabu fasarafa canhu kaydahun ilaahay ducadii buu ka aqbalay ducadii markii laga aqbalay maxaa loo sameeyey xabsigaa la geeyey idan ducada laga aqbalay waa maxay xumaha iyo xabsiga xumaha xun marka kan xabsigani waa xal oo xumahaasaa ilaahay soo dhaafiyey dabeetana xabsaa la keenay xabsigaa ilaahay sii dhaafiyey oo maxaa laga dhigay madax ilaa u ka noqday wasiirka waddanka ka taliya ilaa uu markii dambe gaadhay waa dhowrsoonidu dhowrsanaada dariiqaa keentay u furtay haddaba ayuhalaxiba nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa man yadman lii bayna laxyay wamaa bayna rijlayn yaa labadiisa daan inta u dhaxaysa ii damaano qaadaya inuu ilaaliyo iyo labadiisa adin inta udhaxaysa waa carabka iyo farjiga nebi maxamed baa wuxuu leeyahy kuma damaano qaadaya inuu carabkiisa ilaalinayo waanu xumo kaga dhawaaqaynin farjigiisa ilaalinayo waanu xaaraan ku doonanaynin hadday damaanadaa inagu la nimaadno nebi maxamedna wuxuu leeyahy adman lahu ljanna anna janno ayaanu damaanad qaadaya xadiidka bukhaari haddaa idinku saa samaysaan oo aad ballankaa ka soo baxdaan anna waxaan idiin ballan qaaday buu nebigu leeyay alayh isalaatu wasalaam inaad janno helaysaan idan dhowrsoonidu waa cibaada kaa habeen oo dhan taagan waad gaadhi kartaa haddaad carabkaaga iyo farjigaaga kuwa dhowro ka mid noqoto haweenkana waa kii nebigu yidhi haweenaydu hadday shanteeda tukato bisheedana soomto farjigeedana ilaashato ninkeedana adeecdo albaabada jannadaa la ydhaha kaa doonaysa ka gad jannadu sideed albaab bay leedahay albaabba dad gaaraa ka gala albaab mujaahidiintaa ka gala oo albaab asxaabu sadaqaa ka gala oo albaab asxaabu salaabaa ka gala waa albaabo takhasusaadkaa kala leh albaab kuwa sooman baa ka gala baab irayaan abi bakr markuu nebiga weydiiyey ma jiraa qof albaabadaasoo dhan ka gelaya wuxuu nebigu ku yidhi haa waxaana la arkaa inaad adugu ka mid tahay buu nebigu ku yidhi idan mansilada abi bay gabadhani ka daba tegaysaa waayo waxaa la leeyahay albaabkaa doonto abi bakr wuxuu laha sideedda albaabba mid looga yeedhayaa ma jiraayo nebigu haa buu yidhi adigaa la insha allah adigaa ka mida buu tilmaamaya haweentanna waxaa la leeyahay ayu abwaab اljanna baa la odhanayaa shita ka gad kaa doonto oo maxay samaysay waxay samaysay inay salaad tukatay oo soontay ninkeedana adeecday farjigeedana ilaashatay buu nebigu leeyay calayh الsalaatu wasalaam ayuha اlaxiba inaad farjiga dhowrtaa wuxuu ka mid yahay cibaadaadka baryada lagu aqbalo ma rabtaa inaad mustajaabu dacwa noqotid dadku waxay dhahaan niyo ilaahay in badan baan beriyo wixii aan weydiisanayay maan arag ma rabtaa in lagaa aqbalo saama jecesha in baryadaadu cinda allaahi maqbuulay noqoto albaabada alle ay kuu furan yihiin waxaa ka mid a ah waxyaabahay ku furmaan qofkoo wuxuu cunayana ilaaliya farjigiisana ilaashada nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu tilmaamay saddex nin oo safar galay oo buur roob ku helay oo god galay godka intii ay ku jireen buuralayda roobku markuu helo ay biyuhu shubmaan dhagxanta waaweyni way daataan qaar buu ciidii yara haysuu qodaa dabeetana dhagxanta way soo dulundulcoodaan nimanku godkii ay roobka ka galeen ayuunbay dhagax ku soo dulundulcoodayo afku ka daboolay buur cidlo ah god ku yaal oo dhagax kugu dumay oo wax ku ood safar ahayd oo cid ku tabaysa iyo cid ku helaysaa toona aanay jirin laa mobile baan jirin walaa wax kalaan jirin suu ninkani uga baxa xeelad kale markan dhammaata ayay saddexdii nin yidhaahdeen waryaah nin walowba bal wixii aad is camal wanaagsan buu hayo ilaahay aad ugu dhowaanaysay alla ku bari saddexdii nin mid waliba camalkiisuu ilaahay ku bariyay miduu wuxuu ku baryey rabbigii inuu waalidkii adeeci jiray oo xataa maalin maalmaa ka mida xoolaha markuu soo xareeyo carruurtiisa iyo reerkiisa intaanu waxsiin ayuu waalidkiiyo da-a waxsiin jiray maalintii dambaa xoolihii fogaadeen boordan buu yimi wuu soo lisay markuu la dilyima buu u yimi labadiisii waalidoo hurda dabeetana wuxuu is yidhi carruur iyo cidtoona waxaa siina waalidkaa u horraysi uu la dul fadhiistay inta badan dadka waaweyn hurdadoodu dawa iska labaatan labaatan daqiiqo qofku markuu daa gaadha wuu yaro seexdaa waa soo toosaa waa yaro seexdaa waa soo toosaa ninkan ilaahay baa ku itixaamay waaba soo toosi waayey sidoo ula dul fadhiyey caanihiibaa waagu u baryey caanuu xalay lisay oo islahaa mar uuna indhaa kala qaadan hana toosinin hurdadooda ha iska hurdaan laakiin markay indhaha kala qaadaan aad siisid buu lahaa dabeetana waagaa ugu baryay siduu ula dul fadhiyey dabeetana ilaahay buu baryaya wuxuu leeya yaa rabbi waad ogtay inaad dartaa sidaa u samaynaya oo aan waalidkay sidaa ugu samafalaya ila u dhagaxaa naga fayd weyl dhagaxii in buu hanqada laakiin in laga bixi kara maaha mid kale a ilaahay baryey wuxuu ku baryey inay shaqaale u shaqeeyeen oo dabeetana xoolahoodii uu siiyey oo midi uu ka tegey xoolihii uu midi qaadan waayey oo ninkii iska tegey oo beri dambe uu soo noqday oo u yidhi waryo xoolahayga isii wixii aan kuugu shaqeeyo isii dabeetana xoolo buur dhan daaqaya ayuu yidhi aiga halkaa daaqayo dhan adaale kaxayso war igu cayaarinaya intii maalintaydunaan shaqaystay intayduunu sii buu leeyahy wuxuu yidhi intaadii intaad shaqaysatay xoolihii aan rogrogayay ku biirtay dabeetana intaasay kuu goysay wixii aad ka tagtay wakaase ilaahu waad ogtay buu leeyaa ammaano daraaddeed ninkaa waxoogaaga yar ii dhiibtay wixiisii intaan u badiyey oo u rogrogay inaan adiga daraadda u siiyey waxaasoo adduuna ammaanu sheeganaya ilaahu naga fayd in kalea ilaahay ka faydi weli lagama wada bixi karo saddexdu xadiisku kala horhoraysiinayaaye siduu kala horreeyo maynan sheegine kanka saddexaad wuxuu sheeganayaa gabadh in adeertiiya oo uu jeclaaday inay jirtay dabeetana gabadhaa inuu isku dayay si kasta inuu ku helo way diidday gabadhii diidday oo abaari ku dhacday oo baahan baa u timi markaan abaar baa hayso waa baahatay dabeetana wuxuu yidhi isu kay dhiib xoolana waan ku siinaya wuxuu u ballan qaaday inuu nuskiilo dahabuu siiyey nuskiilo dahaba nuskiilo dahabi waa imse de waa dhan oo lacaga waa xoolo aada u badan nuskiilo dahaba buu siiyey inay isu dhiibto gabadhii waa hanjabtay waa iska aqbasha laakiin haddana weli ilaahay bay xasuusantahy baahina waxan way ku kaliftay iyadoo dahabkiina haysaba waxay ku tidhi waryaale war ilaahay ka boqo oo meeshaasi waxaan xalaal ahayn ha ku goyni ittaqi illaaha bay ku tidhi ereygaasaa madaxiisa galay ittaqi illaah warooy ilaahay ka cabso ayay ku tidhi dabeetana maradiisu dib u xidha uu iskaga tegay dahabkiina wuu siiyey xumihiina waxaa ka kaxaysa in lagu yidhi maxay ittaqi illaah ilaahay ka cabso ilaahay buu baryey ilaahay camalkaasu ku baryaya ilaahu adiga daraadda inaan zinadaa uga tegay dabeetana ilaahay dhagixii uu ka fayday idan saddexdan nin mid ka mida ducadiisa waxa lagu aqbalay maxay inuu farjigiisa dhowrtay qiso kale oo xagga haweenkaana aan mid sheega ma nebiyullaahi ibraahim ayaa hijrooday isagoo ay la socoto haweenaydiisii saara la odhan jiray saarina gabadh qurux badan bay ahayd waa nebi isxaaq hooyadii iyagoo hijradoodii wata ayay ku soo baxeen meel boqor boqorrada ka mid uu ka taliyo boqor aada u dhaqan xun buu ahaa gobolka uu ka taliyo gabadh qurux badan haddii la arko waa in isaga loo geeyaa gabadh kastoo qurux badan boqorku waa inuu la seexdaa waa in loo geeyaa nebi ibraahimoo safaro haweenaydiisiina wata haweenaydiisuna oo gabadh qurux badanoo saare la idhaahdo ayay meesha yimaadeen dabeetana nebi ibraahim baa gabadhii laga qaada boqorkaa loo geey nebi ibraahim baa loo yeedho wuxuu ku yidhi man haadii latii macak waartan kula socotaa maxay nebi ibraahim uu ka cabsado wuxuu yidhi waa walaashay dabeetana waa la soo daayay iyaduu yidhi keena nebi ibraahim iyadii buu la hadlay wuxuu ku yidhi na waa walaashay baan ku idhi haybeenin gabadh kasta oo aroosuu ninkani qaataa waxaan ku idhi waa walaashay waanad og tahay dunida aynu joogno maanta labadeennuunbaa wax muslima jooga innagunbaa walaala cid kaleo aynula walaalnay ma jirto haybeenine eh, sidaa adna yaal buu leeyahay adna waa walaalkay dheh waa loo keenay markii loo keenay ayay tidhi in yari sug waa weysaysatay dabeetana salaad bay tukatay dabeetana ilaahay bay baratay ilaahay maxay ku baryaysaa allahuma in kuntu aamantu bika wa birasuulik waaxsantu farji u fiirsa tacbiirka waxay leedahay ilaahayow haddaan adiga ku rumeeyey oo rasuulkaagii rumeeyey oo farjigayga aan ilaashaday ninkayga mooyaanaan cid kale weligay taaban falaa tusallit calaya haada alkaafir ilow gaalka ah igu ibtilayna waa weysaysatay waa tukatay ilaahay bay bariday ilaahay waxay ku baryaysaa iimaanuha billaahi wa birasuulih rumayntay ee alle iyo rasuulkii rumaysay iyo dhowrsanideeda inay farjigeeda dhowratay oo aanay ninkeeda mooyaane weligeed cid kale arag ilaahu gaalka ahay buu itixaamin bay tihi gaalkii baa suuxay markuu suuxay ee naftiisugu timi waa labadooda ayaa istidhi hadday naftu ka baxdana soo la odhan maayo iyadaa dishay ilaahayow haygu dilin bay tihi ila waa ka baqaysaa hadduu dhintana in loo qabsado oo la yidhaahdo iyadaa dishay haddana ilaahay bay barido waxay tidhi ilaahu kici wuu soo kacay axmaq ah, buu ahaaye markaasuu haddana isku soo maqiiqay waar baryaro sug bay tiro waa weysaysatay waa tukatay salaad kalay gashay mar labaad bay ilaahay bariday markay ilaahay bariday intii legalle ku bariday haddana dib u suuxa naftu markay qabatay bay istidhi war haddana waa laguu qabsan doonaa ilaahay bay weydiisatay inuu kiciyo waa soo kacay riwaayaadka qaarkood waxay tilmaameen mar saddexaad ba haddana isku dayay ilaahay bay haddana bariday waa miyir beela haa suuxay haddana ilaahay bay bariday inaan loo qabsanin ee uu ka kaco uu ka kacay mar saddexaadkii markuu arkay inaan waxba u suurtagal ahayn ayuu wuxuu yidhi shaydaamad bay noo keeneen dabeetana haajara nebi ismaaciil hooyadii ayuu ku daray wuxuu yidhi taasina ha kuu shaqayse kaxayso nebi ibraahim taana qaada buu yidhi weliba shaqaalaha kuu noqotee kaxayso waa haajara nebi ismaaciil gabadha hooyadii noqon doonta waa ninkan baa markaa soo siiyey ee nebiyullaahi ibraahim xagga kalena nebi ibraahim bay u timi wahuwa qaa'imun yusalli isna isagoo taagan oo ilaahay baryaya iyana way taagnaydoo ilaahay bay baryaysay isna xagga kaluu taagan yaho salaadu taagan yahay oo rabbigii baryaya in ilaahay haweentiisa uu badbaadiyo idan ayuha alaxiba waxayn leenahay haddaad rabto in ducada lagaa aqbalo waxyaabaha ducada lagu aqbalo waxaa ka mida markaa dhowrsanida farjigaaga u dhowrsanaaday kuwii godka galayna ilaahay kurbada waa kaga fayday gabadhii boqorka dhami uu ka haystayna ilaahay subxaana wa tacaala uu ku badbaadiyey waxaan ku soo koobaynaa marka dhowrsoonidu diintay ka mid tahy waxyaabaha jannada lagu galay ka mid tahy waxyaabaha firdowsil aclaa lagu helay bay ka mid tahy waxyaabaha qur-aanka ilaahay nebigu ammaanay nebi yuusuf ha ku ammaanay bay ka mid tahy haweentuu ammaanee maryamata bnu cumraan ilaahay ku ammaanay bay ka mid tahy walidaalika qofka muslimka ahi waa inuu dhowrsanaadaa inuu dhowrsanaadaana muqadamaad bay u baahantahay kow calaaqadaad ilaahay la leeday waa inay xoogan tahay haddii kale shaydaanku ugu duufsanaya rabbiga iyo weynidiisa iyo cadamadiisa inaad xasuusantay janno iyo naar inaad rumaysantay man kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhir baa uu nabigu leeyay warkii ilaah iyo rasuulba rumaysanay sidaa ha yeelo qur-aanka ilahi wuxuu leeyay dalika yuucadu bihi man kana yuuminu biاllahi walyawmi اlaakhir saas waxaa lagu waaninayaa kuwa ilaah iyo rasuulba rumaysan iyo maalinta aakhiro idan inaynu dhowrsanaana waxay u baahan tahay idin dhex maraya haweenkii nebigu qabay maxaa lagu yidhi falaa takhdacna bilqowli fayaطmaca aladii fii qalbihi marad hadalka ha jejebinina hadday noqoto inaad dumar wada hadashaan si rasmiya ula hadal oo sida rasmiga ah iyo hadalka wax ku lifaaqan yihin waa kala laba qofku markaanu dan lahayn gabadha dukaanka markay soo gashay alaabta laga iibina waa imise iyo waa intaasaa la ysidhaahdaa waa hadalaan dan laga lahayn laakiin haddaad hadalka jajabiso bal warrama iyo reerihiisay ahaayeen war kale aada bilowdo wa maaha ma aha ariiqii saxa ilaahay markaa ah haweenkii nebi moxamed qabay waxaa lagu yidhi falaa takhdacna hadalka ha jajabinina baa la yidhi ma aamusaa lagu yidhi maya waqulna qowla macruufa baa ilaha yidhi hadal fiican dhaha hadla baa la yidhi laakiin hadalka jajabani ma bannaana waxaa la faray haweenku si ay u dhowrsanaadaan iyona inay xijaabtaan asturkooda inay qaataan waxaa la faray quruxdooda inaanay dabadda soo dhigin walaa tabarajna tabaraja aljaahiliyati luula sidii dadkii gaalada hore isu soo bandhigi jirtay ha isu soo bandhigina waxaa la faray si miyirle inay u socoto oo maxaa la tilmaamaya cagaan dhulka ha ku garaacina iyo waxaa gashantii dunidaynu maanta joognaana waa alcaksu almuqriyaat waxa la yidhaahdaa jira waxaa jira niman ay yidhaahdaan style engineering oo design engineering waa dad iyagoo u lacagta badanle maxay ka shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan si dadka loo lumiyo waxaa la ogayay qofka bini aadamka ah ee ninka ahi waxay idhaahdaan daymadiisa maskaxeed waxa ugu badane soo jeediya waa qof dumar ah qofka dumari waa waxa ugu badan bay dhaahdaan ee intibaaha qofka soo jeediya markay taa ogaadeen ayay u adeegsadeen waxa xun oo dhan haddii taayar la xayaysiinaya imika tvga gabadh qaawan baa horta soo boodaysa gabadh iyo taayar maxaa ka dhexeeya waxay ahayd haddii taayar la xayaysiinaya gaadhi dheerayn iyo waxaa in layna tusabay ahayd soo maaha wax kasta oo la xayaysiinayo mostli cidda waxayaysiinaysa waa qof dumara ah waayo waxaa la ogayay ragoo dhammi inuu dumar eegayo waa wax ilaahay ku abuuray ragoo dhammi inuu dumar xabood eegayaa la waxay og yihiin kabaha raggu iyo kabaha dumarku lama odhan kab iyo kab weeyaan isku nooca noqdama kala nooc dumarka kab dheer baa la sudhaa kab kastoo dumarku leeyihin inta badan waa ka cidhib dheertay kabta ragga waayo waxaa la rabaa tamaayo markay soconaysa inay dheeldheelido hadday si caadiya u socoto jirkeedu dee si degan buu soconaya laakiin in balanska la lumiyo ay dheeldheelidaa kabtan fiiqan loogu xidhaa kabaha dumarku inta ugu badan le dhammaantood way sanqadhaan kabaha ragguse ma sanqadhaan nin hadduu dhabarkaaga marayo garan mayse gabadhe hadday marayseen laakiin haanadaa ku leedahay way kan waad maqlaysaa qodho qodho qodho qodho waad soo jeesanaysaa yacni waxa kan bilaash looma samaynin waxaan la wado oo dhammi waa in xumaha la faafiyo waa muqhriyaad waa waxa laaliya wixii qofka ninku markuu xaragoonayo xataa ka gaalkaa markuu xaragoonayo jidhkoo dhan buu asturaa ninku waa inuu suud xidhaa kood xidhaa tay xidhaa meel muuqataaba ma jirto intan yare wejiga mooyaane gabadhu laakiin markay xaragoonayso maxaa lagu sameeyaa nin iyo gaal iyo gabadh nin iyo gabadh gaaloo xaragoonaya labaduba arag gabadhu mara gaabano ama goonno halkan joogta ama mid tafta ka dilaacsanoo halkan joogta ama mid naasac ka dilaacsan maradu iyadu ma astura ninkuse wuu wada asturan yihi waa cagsigii labada raggaa cawro yara waxay haydeen dumarku maxay ay asturnaadaan diimahoo dhammina dumarka way asturaan ma jirto diin dadka aa dumarka qaawisa diimihii samaawiga la yaqaani idan waxaan uga dan leeyahay muqhriyaadku hadda way sii tira bateen gabadhu waxay noqotay wax lacag lagu raadiyo silca wax la iibiyo gabadh kasta waxaa la raadiyaa marada meesha ay u qurux badantahy marka ti kelyaahu qurux badan le kelyaha la dalooliya ti naasaha u qurux badan le naasaha loo dalooliya ti luqunta u qurux badan le luqunta tii qaarka hoose u qurux badan le qaarka hoosea loo jeexjeexa gabadhu halkay u qurux badanta waa inay banaanka timaadaa thats the style designkan lagu sheegaya waa intaa waa inuu injineerkan wax sawiraya garan karaa qofta dumar ee halkaa u qurux badan le say quruxdeedii usoo bandhigi lahayd idan ayuha laxiba dhul gaaleed baa joogtaan waa marka koowaad meel aan ziminadu ceebba ahayn baa joogtaan waa marka labaad waa marka saddexaad ee idina qariib baa tihin meel aydan ceeboobayn baa joogtaan waxaa u baahan tihiin inaad dhowrsanaataan inaad diintiina dib ugu noqotaan waxaa u baahan tihiin inaad garataan inay diintay rabbi loogu dhowaado janno lagu galo waxa kale dhowrsanidu inay diinta ilaahay loogu dhowaado subxaanaه wa tacaala walidaalik waxaa laynaa faray si dadku u dhowrsanaadee wixii guursan karayo guursada baa la yidhi yaa macashira shabaab man istaطaaca minkum ulba'a falyatazawaj nin kastoo dhallinyaro guursan karo guursaa la yidhi waxaa layna faray inta waxaysataa xataa kuwa kale inay guurka ku ugu gargaaraan waankixula yaamaa minkum wasaalixiina min cibaadikum u guuriya baa la yidhi kuwiina waxaystaana waa baahi bini aadama buuxiya idan warka waxaan kusoo koobayaa wiil kastoo yidhaahda waan isxejin kari waaye aakhire nebi yuusuf baa ku markhaati furaya in la isxejin karo gabadh kastoo tidhaahda waan isxejin kari waaye maryama aakhire ku markhaati furaysa in la isxejin karo laakiin maxaa loo baahan yahay iimaankaagu inuu xoogoobo meelaha fitnadana inaad ka dheeraato oo dhulka khayrka iyo wanaaggu yaallo inaad u badatid salى اllahuma عalى muxamadi wعalى alih وصaxbi وsلم والxamdu لilaahi رab العaalamiin